toban saxaabi ayaa ka wariyey nabiga salى اllahu calayh wasalam saddex iyo toban saxaabi fasayaraani ma sheegin ee waxay u wariyeen man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii sidaas ayay u wariyeen amase faqad ra'aa alru'ya alxaqa abu hurayra oo ah saxaabiga afar iyo tobnaad ardadiisa shan ka mid aha ka wariday afar ardadiisa ka mid ah abu hurayre waxay uga wariyeen sida jamaacada kale u wariday oo ah man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii hal ardadiisa ka mid ah ayaa isku ayaa laba siba looga wariyey sidii jamaacada si waafaqsan iyo lafdigan ah fasayaraani ka shaki yar mal e mana lagu shaki karo inuusan lafdigaasu maxfuud ahayn ee uu shaad yahay fasayaraani waa ay arki doonaa lafdiga uuna maxfuudku yahay qofkii ru'yo igu arkaa xaqiiqanimuu ru'yada iigu arkaye shaydaan aniga iskuma kay shabaho waxa uu arkayoo ku ru'yooday xaqiiqanimo waa nabi moxamed sala allahu alay wasalam marka laakiin adduunku soo jeed igu arkayaa ma jiro sababtoo ah haddii saas la yidhaaho waxay noqoydaa in saxaabadii ay hadda joogaan oo aysan weligood dhammaan inta mu'miniintu joogaan rawa الbukhaariyu can ibni cumar radia allahu canهuma qaal samictu rasuula الlah rasuulka ilaahi ayaan maqlay salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay baynaa waqti ana aniga naa'imun mid hurdaya aan ahay mar aniga aan ahaa mid hurdaya utiitu waxaa la iila yimid biqadaxi labanin galaas caana qadaxa waa weelka biyaha iyo caanaha iyo lagu cabo galaas caana ah ayaa la iila yimid oo la ii keenay fa sharibtu minhu waa ka cabay xataa intii innii aniga la arariya dheragtii aan ka arkayo yakhruju xaal uu ka soo baxaa min adaafirii ciddiyahayga nusqadan daaruminaaj waxaa ku sugan min adaafirii nusqooyinka gobolna min adfaari saxiix bukhaariga nusqooyin gobol ka mida kolley madbuucaana adfaari ah ku sugan min adfaari oo saxiix bukhaariga ma anan arag nusqo oo madbuuca oo adaafiri ay ku qoranta ee adfaari ah ku qoranta nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam anoo hurdaya ah waxaa la ii keenay galaas caana ah waa cabay ilaa inta ka dhergay caanihii oo dheragti iga badatay aad aan dheregtii oo cidiyaha ka soo baxayba aan arkay xataa intii inii aniga la arar riya riya a lagu wariyey bikasrin raa xadiidka arrayana luq ahaan u bannaanta ilaa aan ka arkay dheregtii yakruju xaalo uu ka soo baxayo min adfaari cidyahayga uma acdaytu waxaan siiyey fadlii hambadaydii wixii iga soo haray waxaan siiyey caanihii iga soo haray yacni cumara waa raawiga waxa dhahay yacni cumara maadaama cumaroo ag fadhiyey nabigu u ishaaray ee uma acdaytu fadli dheeraadkaygiyaan siiyey yacni cumaraan siiyey qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen famaa awaltahu maxaad ku fasirtay yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayo arrinkaas maxaad ku fasirtay in lagu keenay galaas caana ah oo adugu aad ka dheragtay ilaa xigdiyaha ay ka soo bixi tageen kadibna hambadaadii aada cumar siiday maxaad ku fasirtay ru'yadaas qaala alcilma nabi wuxu uhi cilmigan ku fasirtay taasna waxay ku tahay ammaan iyo manqabo cumar ibn khadaab radi allahu canhu nabiga sal اlahu alay wasalam haddee basharka jiniya insi dhammaan axadka u cilmi badnaa weeye laakiin waxay tusaydaa cumar ibn khadaab radi allahu canhu cilmi weyn oo dheeraada ilahay uu siiyey maadaama nabigu yidhi hambadaydiiyan siiyey salى اllahu alيه wasalam can abi saciidin اkudri radi allahu canhu yaquul xaaluu leeyahay qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam baynamaa waqti ana aniga naa'imun mid hurdaya aan ahay ra'aytu naasa dadkaan arkay yucraduuna calaya xaalo la ii soo bandhigayo dadkiyaa la ii soo bandhigoo lay tusay walxaal ayaa la ii soo bandhigay calayhim dadka korkooda qumusun qamiisyaal ay ku sugan yihiin dadku qamiisyaalay sitaan dadkiyaa lay tusay muslimiinta ahaa oo qamiisyaal wata minhaa waxaa ka mida qamiisyaalka maa qamiis yabluqu gaaraya afudiya naasaha waa jamcu sadi mubtadi waa mfrad afudiyu waa jamc naasaagar asagana fiir madax markii laga soo geliyo halkaanu ku jooga waa qamiis aada u gaaban ah, madaxa ka soo geli intuu ku jooga ah, wax yar sooma jeedi mid intaas ku jooga ayaa ka mid ah dadaa sita waa minhaa waxaa ka mid ah maa qamiis yabluqu gaara duuna daalika makaankaas makaan ka hooseeya duuniga waxa wey hoosuu ka xigaa wey hoosuna asa uga dega meelahaanu ku jooga mid meelahan dhexe ku jooga qofba qamiisu sitaa waa la kala qamiisya dheeri wa mara calaya waxay soo maray yuhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam cumar bnu khadaab cumar bnu khadaab walxaal calayhi korkiisa qamiisun uu ku sugan yahay qamiiskooda juru dhulka uu ku jiida qamiiska cumar madaxa laga soo geliyey dhulku ku jiida taasaan ku ru'yooday kaasaan ku ru'yooday qaanuun waxay yidhahdeen saxaabadu maashay muxuu yahay awaltahu arrinkaas aad ku fasirtay yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo maxaad ku fasirtay ru'yadaas qaala wuxuu hi addiin alla kacabsiga taqwada iyo alla kacabsiga iyo diinkaan ku fasirtay tanuna waa ammaan kaloo cumar alla ka cabsigii qof meeshaan yaru ka jooga mid wax yaru hoos u degi mid meel dhaxoo lugahaw sii maraa cumar dhulku daata isagii dhammaayuu qaniy alla ka cabsigii taasna wuxuu hi xaafidku waxaa laga fahmaa dadku tadayunka inay ku kala dheer yihiin qof wax yar haysto wax badan haysto mid alla ka cabsigii diinkiisu xoog badan yahay midoo daciif u yahy waxaa kaloo laga qaadaa ui xadiidkan waxaa jira wax marka la ru'yoonayo ammaan ah oo ru'yada ammaan ku ah haddii la soo jeedana ceeb aho xaaraan ahon la ogolayn xadiidkan waxaa ku jira wax soo jeedka xaaraan ah la ogolayn oo sharcigu diiday oo ceebeeyey ru'yadana ammaan ku ah waa maxay waa qamiiska dhulka jiitamayo qamiiska dhulka jiitamaya cumar ammaanu u yahay soomahan iyada ila waa alla kacabsiga dhar ma ahane inkastuu dhar ilaahay ku magacaabay walibaasu taqwa daalika khayr waa dharka alla kacabsiga marka ru'yada kayru ku yahay iyo ammaan soo jeedkana in lagu jeedaa xaraa weeye nahya ku soo arooray iyo waciid daran naar aa lagu gelaya hadduu qamiisku uu anqawgaaga hoos uga dego waana dhammaan dharka ninka muslimkaa halkee ku jooga maradiisu izaaru mumin nisu saaqi kor haddaad uga qaado jilbaha geydo dhar mumin maaha dharkii muminiinta lagu yiqi maahas gaalada waxa dabagaabay qaadanaya ama dadka gaalada ku dayda hadda gaal saasaa soo baxayo waxaw ciyaalkii dabagaabyo alla sitaa izaaru mumin nisfu saaqi shanshada waa inuu geeyaa halkaasaa muumin maradiisugu joogtaa wax darada gabaloobo jilbaha ka koreeya ama jilbaha ku jooga maaha mara muumin wax jiitamayana maaha ah, gaalku asaga ma dhici karta meeshaa sharciga inuu ku geeyo marna yeelimo laakiin imaa musbil inuu noqdoo jiido oo u naar ku shaqaysto wa imaa dabagaab inuu qaato oo qawnaado labadaba waa xaaraan marka shaygan ammaan uu ku yahay ru'yada laakiin soo jeedka waa shay laysku ceebeeyo lama ogola isbaalka taas marka waa arrin weyn oo cumar ibnu khadaab ammaan u ah alla ka kacabsigiisaiyo taqwadiisa tusayda weeye xadiidka waxaa kaloo ku sugan in ay bannaan tahay qofka haddaan laga cabsayn inuu xoogaa fidnoobo in ammaantiisa la sheegi karo oo la ammaani karo maxaa nabigu waa ammaan weyn u ammaan ammaan weyn uu cumar ammaan marka haddii laga aamin yahay qofka inuu fidloobo waa la ammaani karaa isagoo soo jeeda wax rumahana lagu ammaana rawa bukhaariy can abi hurayraa radia allaahu canhu abu hurayre wuxuu ka wariyey bukhaari yaquulu xaaluu leeyahay qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayhi wasalam idaa qtaraba zamaanu waktigu hadduu soo dhowaado waa qiyaamuhu hadduu soo dhowaado waktiga la sheegaa waa saacadda qiyaamaha waktigu hadduu soo dhowaado lam takad kuma sigato takdibu inay been sheegto ru'yaalmu'mini qofka muuminkaa ru'yadiisa marka qiyaamuhu soo dhowaado qofka muuminkaa ru'yada uu ru'yooda marna been inay noqoto iska daa xataa kuma sigato kuma dhowaato been maba noqotaba ilaahay raxmaddiisay ka mid tahay aakhiru zamaanka cilmigii waa yaraana dadkii sunada haystay waa yaraanaya fisqigu waa badanaa bidcabu waa badane shartiyaa badane nabi la soo dirayoo dambena ma jiro ru'yadaas marka waa ta'yiid iyo nusro ilaahay muuminka ugu nusrayna wuxuu arkayaa wax oo wanaagsan oo bishaaro ah sida uu u arkayna weeye ma dhici karta inay been noqoto marka waa xoojin ilaahay ku ayidayo qofka muuminka muuminka lagu ayidayo ama asagaa ku ruyoona naftiisa wanaag ama qof kaloo muuminuhu wanaag ugu ruyoona ida tarada zamaanu marka mar kasta oo qiyaamuhu soo dhowaado ru'yada muuminku xoogay sii yeeleen markuu qiyaamuhu soo dhowaadaba xoogay sii yeeleeba ida tarada zamaanu waqtigu markuu soo dhowaado idataraba idaa qaruba wey macnaheedu lamtaked ma ku siganaydo ku dhowaanme takdibu inay been sheegto ru'ya almu'mini qofka muuminka ru'yadiisa wa ru'ya almu'mini qofka muuminka ru'yadiisu juz-un waa qayb juzkaasoo min sittatin wa arbaciina juz-an afartan iyo lix juz ka mid ah afartan iyo lixda juz oo mina nubuwati qofka muminkaa ah ru'yadiisa juزun tashbiih mubaa oo baliiqa ah weeye tashbiih oo baliiq ah marka la rabo in lagu xeel dheeraado tashbiiha xarfu tashbiiha ama adaa adaatu tashbiiha la xadfaa hadda waa xeel dheeraanshaa ku jirta macnaheedu waxay tahay ru'ya اlmu'mini qofka muminkaa ah ru'yadiisu juz-un ka juزin waa juz oo kale juزkaasoo min sitatin وa arbaciina juزan afartan iyo lix juz ka mid ah oo mina nubuwata nabinimoa afartan iyo lix juz marka loo qaybiya nabinimadii nebi moxamed salى الlahu alيه wasalam nabinimada nebigana waxaa loola jeedaa waxyigiyaa loola jeeda waxyiga nebiga loo waxyoonayey afartan iyo lix marka loo qaybiyo meel ka mid ahay lamid macnaheedana waxay tahay macnaheeduna waxay tahay nabiga salى اllahu calayh wasalam labaatan iyo saddex sanaa loo waxyoonay saddex iyo labaatan sano sanadkiiba kala bad waxay noqonaydaa afartan iyo lix meelood oo min lix bilood marka ru'yada saalixada oo ru'y ahaan loogu waxyoonayay nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa waxay ahayd lix bilo marka qaybtaas oo nabiga isaga loo waxyoonayay jus xaqiiqaahoo nabinimada ka mida ah wey waa jus nabinimada ka mid amaa midda mu'miniinta kale ru'yoonayaan jus xaqiiqa maahane waa ka juz-in ah nabiga sal اlahu alay waslm marka loo waxyoodo ama uu ru'yoodo ru'yadiisa sida waa beryey oo kalea loo arki jir arrinta uu ku ru'yooday sida waagu markuu beryo loo arko saasaa loo arki jir muuminka rulowga ah ee dariiqii nabiga ku suganna ru'yadiisu saas oo kale noqdo saasaa loogu shabaha marka ayadu juz xaqiiqa maahane waa ka juzi amaa ru'yada nabigu waaba jusba oo ka mida nabinimadii nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alayh wasalam wamaa shay min anubuwati nabinimada ka mid ahaaday macnaha waxyiga fainahu maagaasu laa yakdibu been sheegi ah, wax nabinimo ka mida ah oo waxyigii ka mida ah ma sheego been marka nabinimada meesha looga shabahaa nabinimada waxaa loola jeedaa waxyigii sida waxyigu uu u sheego shay aan weli la gaarin shaygiina sidii u noqdo ru'yadana waa noocaas wey rawa bukhaari can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabi nebiga wuxuu ka wariyay cabdillaahi ibni cabaas sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi man taxallama qofka isku kallifa bixulmin ru'yo lam yarahu uusan arag ru'yo uusan arag qofka isku kallifa ah, waa ru'yooday waxaasaan arkay uu leeyahay mana ru'yoon isagaa isku kalifa isagiioo ru'yoon oo wax arag uu leeya waa ru'yoonoo saasan arkay qofka sidaas yidhaahda kullifa waxaa lagu kalifaa takliifkan loolama jeedo takliifkii sharciga ahaa oo adduunka qofka wax lagu waajibi jiroo la dhihi jira waxaa samee ma loola jeedo ee waxa weeyaan kinaayatun can itacdiib wey cadaabkaad ku jiraydaa ilaa aad arintan samaydo wey takliifka saasaa loola jeeda kullifa waxaa lagu kalifaa an yacqida inuu isku gunto bayna shaciiratayni laba xabo oo reeb ah ama qamardi-ah walan yafcala mana samaynayo qofka isagoo ru'yoon yidhaahdo waa ru'yoon aakhiro inta cadaabka lagu rido a ah waxaa la idhaha laba mir oo qamardi oo kalaa labadan mir isku xig ma isku xirmaya ma isku xirmaya cadaabka waxa lagaa bixina markaa isku xirta saasaa la leeyahay waa arrin qatar a ah marka ah, waxay tusaydaa muddo dheer in la cadaabayo saasay tusaydaa waxay tusaydaa dembi kabiira wey sababtoo ah ru'yadii maxaan soo ogaanay min allaahi ka ahaataa ru'yadu alle xaggiisay ka ahaataa qofka marka asagoo ru'yoon yidhi waa ru'yooday wuxuu yahay qof ilaah ku been abuuraa oo leh allaa wax ii sheegay iyadoon loo sheegin marka beenta dadka kale waa ka daranta waa ilaah ugu been abuurtay oo kale waa dembi kabiira marka naartu muddo dheer ku jiraya nacuudu bilahi min annaar waman istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiisi qowmin dad warkood walxaal hum dadku lahu qofka kaarihuuna ay nacayaan oo yafiruuna minhu ay ka cararayaan suba waa lagu shubaa fii uduneeyihi labadiisa dhagood alaanuka maar la dhalaaliyey yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha qofkii dad aan rabin warkiisa inay dhegaysta in la dhegaysto dad aan u ogolayn inuu warkooda dhegaysto qofkii dhegaysta waa jaajuus dabadu xijina meel kale inuu waxaad moodaa ka shaqayna ilaa aduu kula socda aakhiro marka la tago maar ah inta la dhalaaliya dhegaha looga shubaya lagu cadaabaya qof kastoo warkaaga rabin waa laga fogaada dadba aragtoo dareento qofkaanu warka inuusan rabin adugu maqasho waaba laga tagaa waa laga taga cid kastoo warkaaga rabin oo warkooda inuu sir u yahay aad dareento waa laga fogaada waxba lama dhegaysto daad dhegaysato dhegdhegaydo maar la dhalaariya dhagaha lagaaga dhalaalinayo sidaasaad sugayda tajaajuusnimadu waa shar iyo balaayo waman istamaca qofka dhegaysta ilaa xadiidi qowmin dad warkood kuwa iyagu war war jacayl hataa ah u geyna iyoon cidna u soo diran war qaarna waa loo soo dirtay waa jaajuus la soo diray oo shartaasu waa ku shaqeeya khabiisnimada qaarna cid soo diratama warjicliya u geyni kaasuu dhegta la raaca markuu arka laba wada hadlay Ah. waa isku mid mar hadday dadkaan warkaaga rabin inaad dhegaysataa waa kaa xaaraan waa kaa xaaraan waman istamaca qofka dhegaysta ilaa xadiidi qowmin dad warkood walxaal hum dadku low qofkaas kaarihuuna ay nacayaana dhegaysta oo yafiruuna minhu ayba ka cararayaan suba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood alanuku shuba waxaa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood alaanu ku maar la dhalaaliyey maxaas la dhalaaliyey yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha waman sawara dadkii sawira suuratan suurad cudiba waa la cadaabaa cadaabkaa lagu ridaa wa kullifa waxaana an yanfuqa inuu ku afuufo fiihaa suuradaas ruuxan wey naf inuu ku afuufo walaysa binaafiqin kumana afuufayo qofkii wax nafle sawira wax nafle dad duunyo dugaad macnaha bahallo xoolo dad wax nafle qofku waxaan naf lahayn waa sawiri karaa guri gaari geed dhagax dhib male wixi aan naf lahayn laakiin wax noola ah qofkii sawira naarta inta lagu ridaa waxaa la yidhaahdaa nafka geli adaa ilaahay isku shabahay kibirkaagu wuxuu gaaray inaad tidhaahdo sida ilaahan wax u abuura halkaasaa kibirkaagu gaaray ah. watan rabcaalamiin waman adlamu minman dahaba wa huwa yakhluqu ka khalqi falyakluquu dara yaa ka gardarro badana ilahay qof inta dhaqaaqa yidhi sida allah wax u abuura wixii alla abuuray wax weegaan soo saara qofkaas yaa ka gardaro badan bal dhuuricase ha abuureen ta iska daayaan suuraddan ay qabanayaan dhuuricase nool oo nafle ha abuureen alle toddobada san u abuuray toddobada dhul u abuuray inta u dhaxayduu abuuray inta ka sarrayduu abuuray bal dhuuricase ha abuureen adduunka hadduu isku tago dhuuricase ma abuuri karaa maya maxaa marka kibir u geysta ama mobaylku sawir ama qalin ku sawir ama wax kale ku sawir ama geed qor waa isku mid ah, dhammaan sawir oo dhan waa isku mid kala qaad male sawir shaygaanu sawir ma yahaa khalaas meel dambe loo kala qaado male shayga haddii la yidhaha sawir maba aha mas'aladaas waa ka bax laakiin waa sawir marka la yidhaha sawir kala qaad male nabigu ma kala qaadin sala allahu alay laakiin sawir ma ahan haddii la yidhaahdo hadda masaladii waa ka tegeyba marka oo tusaale maxaa ah muraayadaad isku fiiri muraayadasoo ka dhex muuqamaydi ma ahan masaw culamada gobol ka mida waxay yidhaahdeen fideoga waxaan dhaqdhaqaaqay maarag waa muraayada ee masawir ma dhaqaaq masawir waa taagnaadaa saas waay ma dhaqaaq ah, fideoga laakin waa dhaqaaqa saasuu leeya gacan taaga hadda gacan marka waxay yidhahdeen masawir maaha goormuu masawir noqona marka dha la xarkajiyo haddii asagii laftigiisiyo la xarkajiyo masawir isku bedela laakiin intuu socdo waxay idhaahdeen waa muraayad lagu qabtay kadibna la kaydeeyey ah. muraayadan cagna isku fiirdo sa iskaga fiirdo taasoo kale ahayd waxa lagu qabto asalkiisa kadibaa la kaydeeyo qaab loo kaydeeyo ila musawir muraayadda hadduu hadda isku fiiri karta laakiin ma kayday kadib xoogaa intaasu cilmigaa lagu dheeraado ah. muraayadii la isku fiirinayey a inta lagu fiiriye yaa la kaydeey ah. adiga haddaba isku fiiri hadda inta dhigto laguma arko marka intaasaa lagu soo kordhiyeyda intaasaa lagu soo kordhiyey marka haddii la yidhaha musawir ma ahan culummadoon iskuma waafaqsano musawir qaarale isaguna waa musawir cad salafkiisu ijmac ma marka haddii la yidhahdo waa musawir waa musawir waa xaaran isagu kala qaadma laakiin wixii musawirka ka baxa isagu marka baabkaas waa ka baxa baabkaas waa ka baxa marka musawirada ilaahay looga cabsado mobaylada aan gacanta lagu hayo balaayada ay xambaarsan yihiin ka midta dadaan maba joogi karaan dhag uu siina maantona dhag uu ku hayo wuxuu arkaba oo iskala aada waa dembi naar lagu gelaya ka hor ina lilahi rawa الbخaarي can abi qataadata radي الlahu canه anahu abaa qataada samica nabiya nabigu maqlay salى الlahu عalيه wasalama yaquulu xaale uu leeyahay aru'ya alxasanatu ru'yada wanaagsan min allahi alla xaggiisa ka ahaado fiil ru'yada wanaagsan alla xaggiisa ka ahaado waa qadar iyo war ilaahay xaggiisa ka yimid oo qofka loo sheegay saas darteedaa loo cadaaba qofka beenta sheegay oo yidha waa ru'yada sama ruyo waa qof yidhi alla xaggiisa war iga yimid iyadoo uusan uga imaan marka waa qof aad dembi weyn aru'ya alxasanatu ru'yada wanaagsan oo waxa feecan iyo bishaarada sheegayda ama mundirada oo kuu digayda min allahi alla xaggiisay ka ahaato fa idaa ra'aa axadukum qof idin ka mida markuu arko maa yuxibu wax uu jecel yahay falaa yuxadid yuusan u sheegin bihi wixii uu jeclaa ilaa man yuxibu qof jecel maahan wax feecanaad ku ruyo qofku jecel qofaan ahayn ha iskaga sheegi ah, qofku jecel ayr kula jecel wanaag kula raba qofana ina isaga sheego xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi sababtu waxay tahay hadduu u sheego qofkii wuxuu uga fasiraa wax uusan jeclayn waa xaasidi waa ku necebi qayrku kula necebi markaasuu wax baran kaaga fasira sida loo fasira inay u dhacdaana la arkaa marka ruyada diiba la fasira sida loo fasira inuu u dhacdo marka xaasidkaaga ha isaga sheegi qofku jeceloo qayrka kula jecel u sheeg qofka loo sheegana inuu ilaahay ka baqaala rabaa oo ru'yada hadduusan tafsiirkeeda oqon uusan dadka uga cayaarin oo yidhaa ani maaqaan ee qof yaqaana raaji waxanuu ah. maaqaane qof yaqaana orod raaji khalaas qofku feecan qofku jecel qayrka kula raba ru'yada tafsiirkeeda yaqaan aa loo geyna wanaaguu kugu fasira wanaaggaasay kugu dhece taas waa ru'yada feecan waa idaa ra'aa qofku hadduu arko maa yakrahu wuxuu necab yahay wax uu dhibsado wax uu dhibsado qofkii arka falyatacawad billaah allah ha ka magan galo min shariha ru'yada sharteeda iyo wa min shari shaydaani shaydaanka shartiisa ilaahay u magangala aad indhaha kala qaadood kacdo acuudu billaah min shari min shari shaydaani wa shari maa araa ilaahay waxaan ka magan galaa shaydaanka sharkiisa iyo waxa aan ku ru'yoodo shartooda saasuu leey acuudu bilah min shari shaydaani wa shari maa araa ilaahayaan ka magan galo waa koo waa tilaabta koobaad tilaabta labaad oo aad sharteeda uga badbaado walyadful ha u tufo candhuuf alaaan saddex ma ha tufo bidixdaana loo tufaa sida riwaayadaha kale caddeeyeen bidixda saddex goor candhuufa u tufo marka aad kacdo saddex goor bidixda u tuf waa tilaabta saddexaad oo sharteeda looga badbaado tilaabta afraad walaa yuxadid bihaa axaddan qofna yu u sheegi haddaad wax banan ku ruyo ta labada qofku jecel iyo qofku neceb midna u sheegin qofna yu u sheegin axadan nakira fii siyaaqi nahy nakira fii siyaaqi nahyi fii siyaaqi nahyi marka cumuumay tusada qofku jecel iyo midku neceb midna ha u sheegi nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam fainahaa ru'yadaas xun lan tadurahu qofkaas dhibime saddexdaan hadduu sameeyo ma dhimayso axaadiista kale waxay ku dareen dhinacaad u jiiftay haddaad hurdada ku laabaydo dhinaci ha u seexaan dhinac kale u seexo waa afar tan kale ta kacdo oo weesaysato laba ragca tuko intaasoo tilaabo qaad ru'yada xun sharkeeda intaasaa kaaga filan ha ka welwelin marka rawa bukhaari can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man ra'aa qofkii ka arka min amiirihi qofka amiirkiisa aho waa shay-an shay qofkii shay uu ka arka shaygaasoo yakrahu uu necab yahay diin xumuu ku arka wax diin xumaa oo qalaba uu ku arka falyabir alayhi amiirkaasa ku sabro waa madaxdii muslimiinta laga hadlaa qofki waa muslim madaxdii muslimiinta weeye laakiin diin xunaad hadba ku arke kaasad ku arkeen ha sabro yuu ku fallaagoobi fainahu shaamiye man faarada qofka ka faaruqa aljamaacata jamaacada muslimiinta jamaacada waxaa loola jeedaa aljamaaca almuntadima binasbi اlimaam imaamada jamaacada oo waxa weeyaan imaamka taagtay oo madaxweynaha muslimiinta dooratay oo ah aلsawaad اacdam siduu yidhi bacd imaamu dabari qofka jamaacadaas muslimiinta faaruqa oo ku faaruqa laba shay mid ka mid ah imaamkii ay doorteen ku fallaagoobay imaamkii waa muslim laakiin waa faasiq waxbaa ka ama xukunkay ku ijmaaceen ayuu ku fallaadoobay oo xukunkii ijmaac ahaynu khilaafay fa innahu man faaraqa qofka faaruqa aljamaacata jamaacada muslimiinta shibran hal taako oo fa maata uu dhinto ilaa maata waa dhimanaa ilaada zaa'ida maata waa dhimanaa miitatan qaaddhimasho qaaddhimashadaasoo jaahiliyatan gaalo loo nisbeeyey wuxuu u dhimanaa qaabkii iyo kayfiyadii gaalada u dhima jirtay laba macnaa loola jeeda waa gaal loolama jeedo qofku hadduu imaamkii muslimiinta ku fallaagoobo waa gaal loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa koo waa caasi ilaahay waa caasiyey rasuulkiis waa caasiy ilaa waxaa la yidhi haku fallaagoobinina madaxda muslimiinta oo jaa-isa kuwa jaa-isa kuwa fiicanaha hadda qofka isagaaba ku sabra waa sabar kagama rabo waa iska nimcaysay laakiin madaxda muslimiintaoo jaa-irkaa war haku fallaagoobinina aaley waa fallaagooday alla iyo rasuul caasi alla iyo rasuul caasi tan labaad gaaladii horeo jaahiligaayda carbeed ma aqbali jirin madax sidoodaba waxayba u arki jireen dulli in loo hogaansanaado halni oo shacabku daba joogo dulli waayay dhihi jireen waxay dhihi jireen see nin adoo kale ugu hogaansamaanay fawdo iyo nin walbaa warankiisu ku noolay fawdo iyo nin iyo warankiisu iyo seeftiis marka hadduu fallaagoobo qaabku u dhimanaya waa qaabkii gaaladii hore u noolaa jirtay maaha qaabkii muslimiinta maaha qaabkii alla amray saas darteedu yihi xaafid xaji fatxulbaariga waqad ajmaca alfuqahaa fuqahada muslimiintao dhan waxay ku ijmaaceen calaa wujuubi baaqati suldaan almutaqalibi waljihaadi macahu suldaanka madaxweynaha wadan qabsada oo meesha u taliya haduusan meesha u talin hadda madaxweyne maaha waa iska magac meeshuu waa qabsaday waa u taliyaa waana muslim khalaas waa waajib in la adeeco gaalada uu la jihaadayo in loogu tagaana waa waajib ilaa jihaadka iyo ilaalinta diinta koo isagaa iskale daacadiisaana ka qayr badan fallaago lagu fallaagoobo maxaa yeelay haddii lagu fallaagoobo fitna dhece dhiig muslima daadana waa a fitna safarka la dhacaa hantidaa la dhacaa balaayaa dhace gaalaa imaana waddankay qabseen ah. marka albaabkii fitnada wey dii la yidhaha lagu fallagoobo hala tuuro hala tuuro marka bale lagama shaqeeyo balaayo lagama shaqeeyo balaayo lagama shaqeeyo ilaa gaalnimo cad uu ku dhacuy madaxweynihii goormaa lagu fallaagoobi karaa laba shardi marka la helo ko gaalnimo cad oo ilaahay caddeeyo daliil loo hayo oo culummada muslimiintu ehelka waa ay ku dhawaaqeen o yidhahdeen aayaddan ama xadiidkaana sheegaya waa gaal madaxweynahan o awood meesha looga cayniyana waa in la helaa faryafootan sharcigu ma ogole ah, lama ogola asagii hadduu gaal xataa noqdo tabarna aan loo hayn oo haddii la yidhahdo hala cayniyo waa la isbaabi'ina tabar looma hayo ah, dhiigu hadaato gaalkiisina waa jooga isagii oo gaalana waa jooga keliya waxaa soo kordha ha laslaayo hadde munkar kasta oo la suulinaa waa waajib in ama asaga dhammaan la suuliyo ama la yareeyo ma banaana munkarkii haddii mid leed ka dhalana ama la siyaadina ma banaana in laisku daya xaaraan wey biijmaac almuslimiin soo ma jeed ijmaacay ku soreen culumadu ma banaana waxaa la rabaa tabar aad ku suulido inaad haydo gaalnimadiisuna waa inay sariix labadaas marka la hela waa laga cayrina meesha laakiin haddaadan tagarhayn waa la fayo footama maya beled soo kordhida isagiina waa jooga gaalkiisiina waa yahay siisiina dhiig dhiig kalena waa daadid adi haba maadan taban marka hala soomadu beled soo kordhida marka rawa bukhaariy can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi salى اlahu alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi yataqaarabu zamaanu zamanku waa isku dhow dhowaana maxaa loola jeedaa zamankaa isku dhowaana macnaha ugu raajaxsan zamankaa isku dhowaana waxaa loola jeedaa barakadaa laga siidaa markaasaa zamankii wax yar oo kalu noqona ilaa sanadkii uu bil oo kale noqdo macnaha wixii bil lagu qabsan jiray aada sanad aduu ku qabeen barakada alla ka siiday wixii dadku ku qabsan jireen hal bila adiga sanaday kugu qaadeen bishiina waxay la mid noqona usbuuc dadku usbuuc ku qaban jireen adiga bilay kugu qaaday usbuuciina hal maalinuu la mid noqona hal maalin maalinkiina saacadu noqon barakada alla ka siida waktigu intuu leegi laakiin barakadaa laga siida yataqaarabu zamanu zamanku waa isku dhowaana wayanqusu lcamalu camalkiina waa nuqsaama riwaayadan sidaasaa ku soo rartay camalkiiya yaraana saalixaa dadku samaynayeen laakiin xaafid ibn xajar fatxulbaariga markuu bukhaariga sharxay wuxuu leeyahay riwaayada waxaa ku soo arooray wayanqusu lcilmu wa huwa almacruuf waana lafdiga macruufka oo lafdigaas ah. lafdi haddii macruuf la yidhah kan kalaa munkar noqdo marka sida lagu yaqaano isilaax oo musalaxa muxadisiinta ah. wuxuu leeyahay wahuwa almacruuf cilmigiiya yaraana siduu ku yaraana culummadaa dhimani marka jahligaa badana sunnada inta laga yaqaan iyo inta laga jaahil yahay inta laga jaahil yahaa badan cilmigiiyaa yaraana cilmigu hadduu yaraadana camalkiina waa yaraan camalkuna waa yaraana di cilmigu yaraado ilaa waxaan la oqon uguma dhaqmeen wayulqa shuxu bakiiltinimana ummadda lagu rida ummadda waxaa lagu dhex rida bukl caalimkii xataa cilmigiisa waa ku bakiila inuu dadka diinta baro kii fatwada yiqiin masaa'ilka yiqiin qofka weydiiyey inuu sheego waa uga bakiila waa uga bakiila daad u tagtoo tidhahdo aniga hebela ishaynee sharciga ilaahay nagu kala saar wuxuu ku leeyahy kitaaba furkeen boqol iyo konton dollar oo kutubaha lagu furo kitaabkaana boqol u baahan furidiis haddii daacad laga kitaaba furkeen taas in la kala furo soo ma rabo keen harde kitaaba furka ole konton hadna ole konton dhig kitaabka lagu kala fure soo ma jeedi bukliga heerkaas gaaraya bukliga halkaasuu gaaraya wuxuu gaarayaa qofkii sancada yiqiinay sancadiisa inuusan dadka baynoo ku bakido ilaa ay gaarto hal geedu yaqaana wax lagu daweeyey iska daa inuu dadka baree markuu geedka soo goyna boqol geedu qallajina si looga gara waayo xabadka naafica ah, kanuu jara waa tuura waa jara waa jara maantaas meelu ka keen adugu sheeg hadhi bal fiiri baqiilnimadu inaa lilaahi waina baqiilsana heerkaasu gaara qofkii qaniga ahaa maalkiisu ku baqiila ilaa fuqaradu baaba'aan maalkii oo meelu dhiga ula-iyo qof walba wuxuu yiqiinu ku baqiila culummadii cilmiga ku baqiila dadkii sancada yaqiina sancada ku baqiila qofkii xoola haysana xooluu ku baqiila calaamadaha qiyaamaha saasaa lagu yaqan in qiyaama soo dhowaaday calaamadihiisa saasaa lagu yaqan saasaa lagu yaqan nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayه wasalam wayulqa shuxu baqiiltinimo ayaa lagu ridaa dadka wa tadharu waxaa muuqanayda alfitanu fidnooyin isqilaaf iskhilaaf bal maanta caalamka muslimiinta fiili beled keliya oo degan waa yeli meel kasta daba ka qiiqaya waa calaamadaha qiyaamaha soo dhawaanshadiisa lagu yaqaan wayakuru lharju dilkuna waa badana dilka markii sanadu dhammaato la tira koobo waxay isleeda wax harayba lama arko ummaddi waa dhammaa wadan hebel sanadkan toban iyo shan kunaa ku dhimantay wadan hebel boqol iyo konton kun wadan hebel saddex boqoloo kunaa tagtay waxaasoo dhan waa la dilaa sida badan ah, dil waa calaamadaha qiyaamaha lagu yaqaano ah, calaamadaha qiyaamaha lagu yaqaano qaaluu waxay leedeen ya rasuul yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayuma huwa ayuma macnaheedu waa maxay ayu shayin ayuma ayu shayin huwa muxuu yahay harki ah, ayu shayin huwa wey ayuma huwa harjigu muxuu yahay harjigaa badan ayaa tiriye qaala wuxuu yidhi alqatlu alqatlu waa dilka waa dilka dilka ayaa badanaya dilka ayaa badan dilka laga hadlay waa muslim isdilaya muslim islaynayo kaasaa laga hadlaya kaas way midka oo khasaarada ah halaaga ah muslim isdilaya rawa bukhaariy can xudayfata bni اlyamaan radia allahu canhu qaal kaana naasu dadku waxay ahaayeen yas'aluuna kuwa weydiiye rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه wasalam can اlkhayr xudayfa wuxuu yidhi dadku kayrkay rasuulka weydii jireen acmaashay u fadli badan ii sheega camalan janno ku galo daacaadka way ugu bateena daacaan ku dhego ii sheeg su-aalahoodu kayrkaasu u badnaayu dadka wa kuntu anugu se waxaan ahaa as'aluhu nabiga inaan weydiiyo can shari balaayada anugu balaada keliyahan weydiin jirin kaa laga soo socdaa kaa balaayadu ka imaanay dhankaanala kaga imaana halkee bal balaayooyinku dhinacay ka imaanaya muxuu weydiinaa balada fiiriya wuxuu yidhi xudayfa makhaafata an yudrikanii cabsi aan ka cabsanayo inuu haleelo mahmaada soomaaliyeed marka soo magteed kayr wax kaama dhibee shar u tooga waa hadal fiican isuma jeesa waa xudayfadu waxa dhan uu ka hadlaa intaas ah, kayr wax kaama dhibo kayru laakiin shar u toog hayo ka digtoono sooma jeeda xudayfa wuxuu leeyahay waxaan sharka u weydiinaye waxaan ka baqayon ka digtoona inay ugu dhacdo marka waa inaan ayada wax u dhigtaa oo sharta wadooyinka ay ka imaanayda ay ii caddaata saasuu leeya xudayf si aan uga digtoonaado sharka faqultu waxaan ya rasuul اlahi rasuulka ilaahayo ina anagu kunaa waxaan ku sugnayn fii jaahiliyatin gaalnimo iyo wa sharin balaayo fa jaana allahu allah noo keenay bihaada alkhayri khayrkan fahal bacda haada alkhayri khayrkan ka gadaal min sharin sharmay shar aan ku sugnayn iyo jaahiliya gaalnimo iyo isdil isdhac qofo qofku ka xoog badan yahay dilo qofo qofku ka xoog badan yahay dhaco jaahiligaasaan ku sugnayn iyo fawdo qayrkan midnimada tawxiid sunno qayrkan sharma ka dambayda fahal bacda haada alkhayri kayrkan ka gadaal min shari maahda qaala nabig wuxu nacam haa sharaa ka dambayda sharaa ka dambayda shartaas wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar waxaa sida daahirkaa waa fitantii ugu horreydo dhacday cumaan ibn cafaan macnaha markii la dilay fitantii iyo iskhilaafkii dhacay oo muslimiinta dhexdooda dagaalla ka dhexeen kow fitanta koobaad waa taasa wallahu aclam ilaahay baa ogaal badan qultu waxaan idiyu yidhi xudayfa wahal bacda daalika shari min khayri shartaas khayr ka dambeeya shartaas oo ah iskhilaafka qayr iyo midnimo ma ka dambeeya iyo israac muslim qaala nabig uhi nacam haa wa fiihi dakan xoogaa qiiqana waa ku jira qayraa ka dambeeya qiiqaa ku jira wuxuu yidhi waa markii cali iyo mucaawiyo muslimiintu ku midoobeen khaasan markii dambe haddee sanadii afartanaad waxaa lagu midoobay oo muslimiintu ku midoobeen mucaawiya qaylki waa taas laakiin qiiqa ku jira wuxuu yahay xoogaa tuulooyinka ama magaalooyinka gabal aa waxaa joogay amiir dhaalim ah, magaalooyinka gabal ayaa waxaa joogay dad umaraa sida ziyaad oo kaleeto ibn abi ah, oo ciraaq joogay iyadoo imaam fiicanu jiro aa ah, waxaa dhici karta gobol ama tuulo inuu guddoomiye goboloo dhaalimu la dego oo ummadda uu ku dulmiyo waa dhici kartaa mararka gabal marka qiiqa ku dhex jiray waa gobollada gobol oo madax daalimiinhu joogeen saasuu ku fasiray qultu waxaan idiu yidhi wamaa dakanuhu qayrkaas qiiqa ku dhex jiraa xuuya qiiqiisu xuuya qaala wuxuu ihi qowmun waa qoom qoomkoo yahduuna dariiqo ka dhiganayaan bikayri hadyi dariiqadaydii mid aan ahayn dariiqadaydii iyo sunnadaydii iyo siiradaydii iyo siyaasadaydii siyaasadaan ahaynay dadka ku dhaqaya waa qoomkaas ah, siyaasadaydii siiradaydii taariikh nololeedkaydii dariiqo aan ahayn dad ku socda wey nabigu wuxuu yidhi tacrifuu minhum ey tacrifuu khayra minhum khayr aad mararka gobol ku arkeen iyagoo tukana iyagoo sooma iyagoo sadaqo bixina mararka gobol khayr aad ku arkeen tacrifu waad garanee alkhayra khayrka minhum xaggooda wa tunkiru haddana waa inkireen oo haddana sharaf u arkeen mar kale ayagoo qof gardarro ku dile amase ayagoo xoola ku qaadana gardarro taasaad ku arke qultu waxaan idhi fahal bacda daalika alkhayri kayrkaas ka gadaal min sharin sharu ma ahaatay qaala nab u nacam haa ducaatun bacda daalika alkhayr kayrkaas ka gadaal waxaa ahaadee ducaatun kuwa dadka u yeeraya calaa abwaabi jahannama ducaadaasoo calaa abwaabi jahannama albaabada jahannama ku sugan dad albaabada jahannamo taagan oo dad kale kaalaya dadkaas ayaa jira albaabada jahannama dad jooga oo dadka u yeeraya bacda daalika alkhayri ducaadkuna ahaatay babadka u yeerayo u baaqaya ducaadaasoo calaa abwaabi jahannama ku sugan man ajaabahum qofka ajiibo warkooda yeela qofka ajiiba ilayhaa ducaaddaas man ajaabahum qofka dadkaas ajiiba ilayhaa ilaa dacwatihim dacwadooda dadka ka yeela qadafuuhu waxay ku tuurayaan fiiha jahannama man ajaabahum dadkaas ducaaddaa dadka ajiiba ilayhaa ilaa dacwatihim wixii ay ugu yeerayeen qofka ka ajiiba qadafuuhu waa ku tuurayaan fiiha jahanamay ku tuurayaan waa dad dadka u yeeraya jahanamada ugu yeeraya ee kuwaas ka digtoonaada qultu waxaani idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow sifhum lanaa noo tilmaan dadkaas dadka jahanamo ugu yeeraya aan ka digtoonaanin noo tilmaha bal qof walba u dhegtaada keenso nabiga tilmaantiisa qaala nabigu wuxu uhi hum ayagu min jildatina maqaarkayagaley waa noo midab egi macnaha muslimiintay ka dhasheen waa ku jinsi waa dad muslimiinta ka dhashay oo ku jinsi ah wayatakallamuuna waxayna ku hadlayaan bialsinatana luqadayada dadka muslimiinta luqadoodii ku hadlayaan qultu waxaan idhi yuli xudayfa xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa dadkaas lagu fasiray dhegaysta waxaa lagu fasiray wabiducaa calىa abwaabi jahannama man qaama fii dalab اlmulki min alkhawaariji wagayrihim waxaa lagu fasiray dadkaas ducaadda ah oo dadka ugu yeeraya albaabada jahannamo waa dadka boqor mulkiga raadiya iyo madaxnimada oo khawaarij ah ama aan khawaarij ahayn macnaheedu waa maxay waxaa culummada muslimiintu ku fasireen waa dadka hubka ku raadina madaxnimada hubay qaadanayaan muslimiintay laynayaan waxayna u laynayaan inaad madaxnimo ay gaaraan dadkaas weeye ducaatun calaa abwaabi jahanama saasuu leeya xaafid xajar basiriye xaashiyada dabcadan oo daarminhaajka waynu kugu yaalla waynu kugu yaalla hadal waa noocaas wuxuu yidhi xudayfa qultu waxaan maxaa yeelay haddii la yidhaha mulki hala raadiyo xasuuq waa in la sameeyo nabiguna wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam hal qof oo muslim ah oo la dilo ilaahay agtiisa waxay ka weyn tahay adduunka dhan oo la gadiyo mulki haddii la raadinayana qof iyo laba la dili ma kumanaan iyo malaayiin in la dilaa dhacdo soo ma jeed marka waa ducaatun calaa abwaabi jahanama aqbal ama ha aqbalin haday kuu taa qultu waxaan idhi yidhi xudayfa fain lam yakun lahum jamaacatun haddaan jamaaca u sugnayn muslimiinta kawa ilaa nabigu wuxuu yidhi solo may waa ka soo booda qultu waxaan idhi famaa ta'murunii maxaad i in adrakanii hadduu isoo gaaro daalika arrinkaas haddaan arko muslimiintii oo qaar ka mid a ah hubka u qaateen inay madaxnimada gaaraan ama waa khawaarij ama khawaarij maaha muslimkay laynayaan si ay madaxnimo u gaaraan maxaan sameeyaa rasuulka allow markaas maxaad farayda famaa ta'murunii in adrakanii hadduu isoo gaaro daalika arrinkaas qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam talzamu waxaad laasimaydaa jamaacat almuslimiina muslimiinta jamaacadooda iyo wa imaamu madaxweynahooda muslimiinta imaamkooda waa madaxweynaha muslimiinta iyo sawaad اacdam sida dabari ku fasiray asawaad ah, اacdam iyo madaxweynahoodaad laasimaydaa ayagaas ag joog iriya diinka wax uu ka tegey male laakiin qofkaan diin rabin cidna wax ma tusi karo ale imbuhu meelaysan u jeedin waxba kama arkaan qofka haddii ay hadda qoraxdu halkastay taagan tahay haddaad tidhaahdo qoraxdii waa soo baxday qol mugdigu inta isku xuru leeyaha anuu qorax uma jeedo habeenaan u haystaa hadde kaalay banaanka soo istaag aan qoraxdii ku tuse hadde waxaan kuleeyahay qorax ma joogtay ka hor ule anu waxaan kuleeyahay qorax ma joogto waana habeen qofkaas wax ma la tusi karaa maya indhuhu meelaysan u jeedin waxba kama arkan hadalkaa nabi maxamed miyuusan caddayn ya qofkii maanta fiiri fitanta jirta ama jiri doonta qofka raba meel uga badbaado hadduu maanta nabi maxamed arko ma weydila hadda ka waran horay haddii loo weydiiyo soo ma jeed rasuulka allahu haddaad arag haddaad aragto arrintaas daan arku hadday soo gaarto maxaan sameeyaa imaamka muslimiinta ee jamaacadeeda laasim fiiriya hadalku waa socda xadiidka nabi moxamed iyo warka nebi moxamedaa noo socdee dhegayso sala allahu calayh wasalam qultu waxaan idiyuu yidhi fain lam yakun hadduusan u sugnaan lahum muslimiinta jamaacatun walaa imaam jamaaca midaysan iyo imaam hogaamiya haddaysan lahayn muslimiinta oo la kala tago maxaan sameeyaa koox koox iyo ururo la noqdo qaala nabi maxamed wuxuu yidhi salى اlahu alيه wasalam factazil ka fogow tilka tilka alfiraqa firqooyinkaas kullahaa dhammaanteed ha kala doona hadhihin firqadaana room firqadaasaa liidata dad nebi maxamed adeecayda wa ha kala doonan ee inta dhammaan dhinac uga duro ictazil ka fogow tilka alfiraqa firqooyinka kullahaa dhammaanteed walow an tacadda inaad qaniintada allaha ka dhigo biasli shajaratin geed salkeed xataa yudrikaka ilaa uu ku soo haleelo almowt walxaal uu mowtku kuu yimaado calaa daalika xaalkaas aad ku suganta geed haddaad isa iska tagto salkiis ku dhegto oo mowtku kuugu yimaado kooxaa iska ilaali xaafid xajar wuxuu yidhi qaala abariy alimaam ibnu jariir dabari wuxuu yidhi wa fi lxadiidi waxaa ku sugan xadiidkan dhegaysta xaafid ibn xajara soo rara xadiidkan waxaa ku sugan annahu shaamiye mataa lam yakun linnaasi imaamu waktiga dadka aan madaxweyne u sugnaan faftaraqa annaasu oo dadku kala tagaan axzaaban xisbiyaal markay kala noqdaan falaa yutbacu falaa yatbacu muslimku raaci ma axadda midna fi lfiraqi firqooyinkaas hal mid oo firqooyinka ka mida raaci ma wayactazilu waa ka fogaana aljamiica dhammaan in istidaaca hadduu awood u leeyahay daalika arrinkaas maxaa uga fogaanaa khashyata cabsi uu ka cabsanaa min alwuquuci inuu ku dhaco fi shar shar inuu ku dhaco ka cabsanaa wa calaa daalika yatanazalu maa jaa fii saabi xadiid macnahaasuuna ku degayaa dhammaan axaadiista nebi moxamed ka timi sala allahu alayh macnahaasu ku socda ah, macnahaasu ku socda marka nebi maxamed diin caddeey qofkii raacayo qofkii khilaafana abaalkeeduu iska helaa rawa lbukhaari can cabdillaahi ibni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa anzala allahu alle markuu ku soo dejiyo biqowmin qoro cadaaban cadaab ilaahay qoro markuu cadaab ku soo dejiyo halaag asaaba alcadaabu cadaabku waa asiibaa man qofkii kaana ku sugnaada fiihim dhexdooda qolada dembiga samayday oo cadaabka mudatay dadka ku dhex jirana cadaabku waa kula dhacaa uma bucifuu kadib dadkaas waxaa lagu soo bixinaa calaa acmaalihim ey calaa niyaati niyooyinkooda iyo camalkay ku sugnaayeen kii camal fiican ku sugnaa camalkiisii fiicnaayaa lagu soo bixina kii camal xun ku sugnaa camalkiisii xumaayaa lagu soo bixina xadiidkaas wuxuu tusaa dadka hadday xumaantu ka qaarib noqoto cadaab alle uu ku soo dego cadaabkaasu qofka fiican iyo qofka xun waa ku dhaca dadkii waa dembaabeen dembigiyaa batay abaaraa timid abaartu inta xun ku dhici kaliya waa ku wada dhece colaadaa timid colaaddu waa ku wada dhece cuduraa yimid cudurku waa ku wada dhacaa halaag kale iyo cadaab kalaa yimid waa ku wada dhacaa dhulkaa gariiray waa la wada gariiraa duufaanaa ku dhacay duufaanadu waa ku wada dhacaya laakiin qofkii wanaagsanaa aakhiro markuu tago ilaahay camalkiisuu ku abaalmarina wanaagsan saas daraaddeed laba shay tusa xadiiskuna wuxuu la macno yahay culummadu wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya oo gaashaan ka samaysta fidno markay timaaddo aan daalimaanta daalimiinta ku gaar noqon doonin oo macnaheedu waa maxee war munkarka dadka ka celiy oo macruufka amra maxaa yeelay hal doonaa la wada saaran yahay haddaan munkarka la reebin munkarka ciqaaba ka dhalanaya ciqaabkuna dadka waa ku wada dhaca marka si ciqaabka looga badbaado hal doona la wada saaran yahe munkarka dadka uga diga macruufkana dadka amr waxaa kaloo xadiidka laga qaatay dadka faasiqiinta ah ama dadka gaalada ah dadka shirkiga ku sugan ama dadka bidcada ku sugan ama dadka faasiqiinta ah muslimiinta ah haddaadan islaaxin karin waa laga caaraa lalama fariisto lama weeshado maxaa yeele cadaabkii soo degaa waa kugula dega meel ad ka aaddo haddaad taqaan waa laga fogaadaa meel ad ka aaddo haddaad taqaan waa laga fogaadaa maxaa yeelay cadaabka alle hadduu soo dego ku gaar noqon maa daalimiintu haddaad ag fadhido saa darteeda meelaha dadka xunxun ay fadhiyaan lama fadhiisto waa laga carara meelaha maaragtay dadka xunxun ama dadka ahlu shirkiga gaalnimada ku jira ama dadka dadka qaatiliinta dadka muslimka laaya ama meelaha dadka lagu dhaco isbaarooyinka ama meelaha lagu qaylo meelaha qamrada lagu cabo meelaha lagu sinaysto waa laga carara lama ag fadhiisto caro allaa soo degayda ciqaabaa soo degaya ciqaab hadduu soo degana wixii meesha joogaa ku dhaca waa laga carara dadka maarata ilaahay caasinaya haddaad ka celi karto ka celi haddaadan ka celi karin lama weheshada waa laga carara beleda rawa bukhaariyu can salamata bni اkwac salamata ibn اlakwac radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulki ilaahi sala اllahu calayh wasalama qaala wuxuu ku yidhi lirajuli nin ninkoo min aslama qabiilada reer aslama ka mid ah qabiilada reer aslama nin ka mid ah aa rasuulku wuxuu ku yidhi adin iclaami fi naasi dadka dhexdooda iclaam bixi dadka ogeysi weeye adin yowma cashuuraa maanta bisha muxaram ay tobanka tahay bisha muxaram maalinkay tobanka aheed uu nabigu wuxuu ayadiyo maalin ah uu yidhi iclaamiyo dadka ogeysii anna man akala qofkii wax cunay intii maalmeed fal yutima ha dhammaystiro baqiyata yowmihi maalinkiisa inta ka hartay macnaha fal yumsik wey qofkii waagu hadduu bariyey kadib wax cunay ha afhaysto xurmada maalinka daraaddeed cuntada ha ka joogo ixtiraaman lilyowm waman lam yakun qofkaan wax cunin waman lam yakun qofkaan ahayn dhe waman lam yakun qofkaan ahayn akala mid wax cunay falyasum ha soomo fiiri nabigu wuxuu yihi salى اlahu عalيه wasalam adin ogeysii fi naasi dadka dhexdooda yowma cashuuraa ana man akala qofkii wax cunay intii maalmeed falyutima ha dhammaystiro baqiyata yowmihi maalinkiisa inta ka hartay ha af haysto iyo wax cuni ixtiraaman lilyowm amase ixtiraaman xurmayn uu xurmaynaa lilyowm ay lixurmat اlyowm waman lam yakun qofkaan ahayn akala mid wax cunay oo sidii waagu u baryay aan wax cunin falyasum soom xadiidkaas waxaa laga qaatay soonka sunnada ah waa ka duwanyahay soonka faradka soonku hadduu farad yahay ama ramadaan ha ahaado ama kafaare ha ahaado ama nadar ha ahaado saddexdaasaa waajibe soonkee habeenkii in la niyeystaa waajiba haddaan habeen la niyeysana ma ansaxay saddexdaasaana farad layda laakiin soonka sunnadaa ah, inta maalinaa la niyeysan karaa sidii waagu u baryay haddaadan waxba cunin adoon xalan niyaysan waagu markuu baryo adoon xalan niyaysan way niyaysan karta laakiin shardi maxaa ah sidii waa u barya waa inaadan wax cunin macnaha wax soon jebiya waa inaadan la iman maanta cunto kaliya wax soon jebiya lama adan iman xaladaa niya maantiyaad niyaysana soonka sunada culummadu waa isku khilaafeen ilaa goorma culummada gabal waxay yidhaahdeen ilaa laga gaaro istiwa waa la niyeysan karaa ilaa zawaalka laga gaaro laakiin qoraxdu hadday cirka dhexbartankiisa ka suusho oo duurku galo ee maalinka horu u barta markaas kadib soon lama niyeysan karo qowlkaasna waa qowlka culummada shaaficiyada agtooda ku saxiixnimo badan weliba in la niyeysan karo soonka sunnada ah maalinkii gelinka hore ilaa zawaalka laga gaara rawa bukaari can abi saciidin اkudri radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulki ilaahi wuxuu yidhi salى اlahu alayh wasalam yujaabu waa lala imaanaa binuuxi nabi nuux calayhi salaam yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinka qiyaamaha nabi nuux ayaa la keenaa nabi nuuxaa la keenaa maalinka qiyaamaha fa yuqaalu lahu waxaa la leeyahay hal ballaqta ma gaarsiinay diinkii dadka diinkii laguu soo dhiibay nabi nuuxow dadkaaga ma gaarsiinay saasaa laleeyahay fayaquulu wuxuu leeya nacam haah waa gaadhsiiye yaa rabbi fatus'alu ummatuhu ummadiisii waa kuwii gaalada ahaa oo aan rumayn ummatu marka ummatu dacwaa loola jeedaa ummaddii loo soo diroo layidhi diinka u sheeg wa maaha ummatu ijaaba ummaddii ajiibto aqbashay maaha waa kuwii gaalada ahaa ummadiisiyaa la weydiinaa fatus'alu ummatu ummadiisiyaa la weydiinaa hal ballaqakum nabi nuux diinta madin soo gaarsiiyey fayaquuluuna waxay leeyiin maa jaana min nadiir wax noogdigaa nooma imaan aakiray been ku sheegaayaan fiiri subxaan allah beentii adduunyay moodeen inay wax farayaan ya waxaad barataa waa baaska balaayo haddaad barata aakhira la soo istaagay fayaquuluuna waxay leeyihin maa jaana nooma imaan min nadiirin mid noogdiga fayaquulu rabbiyaa wuxuu leeyihi man shuhuuduka markhaatiyaalkaagu yay yihiin yaa kuu markhaatiya nabi nuuxow inaad gaarsiiday inaad gaarsiiday ummadaadi diinta yaa kuu markhaatiya nabi nuuxow fayaquulu nabi nuux wuxuu leeyahay muxamadun wa ummatu nebi muxamed sala allahu alay waslam iyo ummadiisa ii markhaatiya fayujaau bikum idinkaa laydin keena layla imaana ummatu muxamed alla keena fatashhaduuna kaasaad ka markhaati kacay waxaad leedihiin annagaa ka markhaatiya nabinu waa gaarsiiyey ummadiisii diinta adeeg oo nabi nuux markuu diinta dadka u sheegaayey annaga ma anaan joogine yaa hadda ka markhaatiya hadda inta meeshay joogta yaa gacanta taagi kara oo dhihi kara anaa ka markhaatiya inuu gaarsiiyo haye macalinkaana gacanta taag haye macalin saad yaa kuu sheegay nabi nuux inuu gaarsiiyey ummadiisii diinta allahu akbar xadiisaa sidaas ku soo aroor macallin ku jawaabay aakiro marka la tago oo ummatu maxamed ay markhaati kacaan ay leeyihiin waaba naga dambeeyey say noogu markhaati kacaya markaasay waxaa la weydiye warsaad ku ogaatay markaasay leeyihin allah kitaab noo soo dejiyey rasuulna noo soo diray kitaabkiiya ilaahay noogu sheegay qur-aankaada sheegaye marka qur-aankaa sheegay fa labisa fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama sagaal boqol iyo konton sano aw dhawaaqaayo kor uu dhawaaqay hoos u dhawaaqay hoos ugu sheegay si kasta ugu sheegay qur-aankaa sheegaa marka dadkaas muslimiinta qur-aanka yaqaaniin waxay leeyihiin allah kitaab noo soo dejiyey rasuul noo soo diray saasaan ku ogaan qof kastoo qur-aanka yaqaan waa yaqaan nabi nuux inuu diinta dadka gaadsiiyey marka sidaasay ku ogaadeen ummadda uma qara'a nabigu wuxuu akriyey uma qara'a wuxuu akriyey rasuululahi sala allahu calayh wasalam wakadaalika sidaas oo kale aan jacalnaakum idinka dhignu ilaah yidhi ummatan ummadaasoo wasadan cadaalad ummad cadaalad ah aa ummatu maxamed ilaahay ka dhig ilaa markhaati ma galo qofan cadli ahayn waxay tusaydaa in markhaati nabinu ka dhigtay ummadda nabiga ummad cuduul ah inay yihiin marka waa dadka fiicano dariiqii nabiga ku socdahad qofkii moogta cadaalada ka tagaa cadaalad ka tegiddaas nabiga waa ku khilaafay soo maha nabi kama keeni marka dadka dariiqa nabiga ku socdaa inay caadili yihiin ay tusayda qaala nabigu wuxuu yidhi cuduulan macnaheedu waxaa loola jeedaa wasadan cuduulanaa loola jeedaa litakuunuu si aad u noqotaan shuhadaaa kuwa ku markhaati kaca cala annaasi dadka wayakuuna rasuulu rasuulkuna u noqdo shahiidan mid u markhaati kaca calaykum korkiinna rasuulkuna ummatu muxamed ayuu ku markhaati kacaya rawa الbخaariي can ibni cmar radي الlahu canهuma can الnabiyi salى الlahu عalيه waslama qaal wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllahu وslm وbaaraka calى nabiyina mحamed